لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله الxadف xadفka تصريifka شhan nooع inuu ahaa buu muصنifku hore noogu soo sheegay qaybta ugu horeyda waxay ahayd الزiyaadة ziyaadada waana ka soo baxnay qaybta labaad waxay ahayd albadel waa midii hadda aan dhammaynay qaybta saddexaad waa alxadfu waa midka hadda uu rabo inuu ka sheekeeyo alxadfu xadafka jaritaanka fii kalaami alcarabi carabta kalaamkooda isagoo ku sugan calaa darbayni waa laba nooc alxadfu xadafka fii kalaami alcarabi carabta hadalkooda isagoo ku sugan calaa darbayni waa laba nooc axaduhumaa labada nooc midkood can cilatin xadfun waa xadaf can cilatin licilatin cillo darteed loo jaro cantaani waa tacliiliyo camalay ka dhigan tahay xadfun waa xadaf can cilatin licilatin cilo darteed loo jaro fa huwa xadafkaas maqiisun waa mid la qiyaasanaa maa fii maa kii dhexdiisa looga qiyaasana wujidat fiihi alcillatu cillada laga helo dhexdiisa xadafka oo liajli cilatin ah wuxuu leeyahay carabta in laga maqlo shardi ma aha wixii cillada laga helo hadafkaas waa lagu socodsiinaa le ama carabta laga maqlo ama yaan laga maqlin walaakharu nooca labaadna can istikfaafin xadfun waa xadaf can istikfaafin istikfaaf darteed waa xadfun litakfiif takfiif darteedaa loo jira lakiin cillo looma jarin laa kayru wax kale ma aha waa istikfaaf darteed falaa yasuuqu ay falaa yajuusu ma banaana qiyaasuhu in la qiyaasto wixii carabta laga maqlo keliya ah buu ku egyahay waa masmuuc laakiin in la qiyaasto ma banaana alawalu midka hore mataa kaanat ilwaaw midka hore oo alxadfu licilatin ah mataa kaanat ilwaaw waawdi faa alficli markay faa-u ficli noqoto wa kaana maadihi ficilkaas maadigiisa facala facala uu ahaado wa mudaaricuhu mudaariciisana yafcilu yafcilu uu ahaado bikafdi اlcayni bikasri اlcayni caynta kasrinteeda fafaa'uhu ficilkaas fa'diisa allatii faadaasoo hiya waawna waawa maxduufatun waa la jaraa waa xaggee lagu jaraa fi lmudaarici mudaarica dhexdiisa wuxuu leeyahay facala oo muctalu lfaa'i bilwaaw ah mudaariciisa de qiyaastaba waxay ahayd inuu yafcilu ku yimaado soo sidaa ma ahayn wacada yacidu qiyaasku sidaasuu ahaa wuxuu leeyahay mudaariciisa faaulficli waa in la jaro laakiin marka hore yafcilu ku keen intaadan jarin wacada waxaa ku keentaa yafcilu wuxuu ku imaanaa yowcidu sidaasuu ku imaanaa ya hore waa ya-dii mudaaricoo waa zaa'id faa marka waa waawdaas caynulkelimiina waa caynta islaamulkelimiina daalkaasa ah faa oo waawda ah waa saakina waxayna dhacday beyna yaa-in maftuuxatin wa kasratin ya maftuuxa ah iyo kasre ayay u dhaxaydaa waa in markaas la jaro sababta loo jaraana maxay tahay lihiqali culayska ay keenay darteed baa marka waawdaas loo jaraa marka wuxuu noqonaa haddii waawda la jaro yaciidu buu ku imaanaa wasankiisana waa maxay yacilu ila faalficligii waa jartay mataa kaanat ilwaaw waawdii markay faal ficli noqoto wakaana maadihi ficilkaas facala waad waa mudaaricuhu ficilkaas mudaariciisana yafcilu uu ku yimaa bikasri اlcayni fafaauhu ficilkaas fahdiisa alatii fadaasoo hiya waawun waaw ah maxduumatun waa la jaraa liwuquucihaa maxaa yeele waxay dhacday waawdaasi bayna yaa-in wa kasratin yaa maftuuxa ah iyo kasro wadalika ka waa adoo yidhaahda wacada wawasana warada waa ficilkii maadiga ahaa oo faa ay waaw noqotay uma taquulu waxaa leedahay mudaariciisa markaad tagto yaciidu wayazinu wayaridu sidaasaa leedahay wasankuna wuxuu noqonaa yacilu wa asluhu asalkiisa wuxuu ahaa yowcidu yafcilu wayowsinu wayowridu faxudifat ilwaaw waawdii waa la jaray limaa liajli maakii dartiisa loo jaray dakarnaa dakarnaa waan soo sheegnay oo ah inay dhacday bayna yaa-in maftuuxatin wa kasra yuakidu dalika arrinkaa waxaa adkeynaya annahaa waawdi in infataxa hadduu kordhigmo maa bacdaha waxa ka dambeeya saxad way ansaxe muxuu ka wadaa ah, ay lam tuxdaf la jari maayo wuxuu leeyahay bayna yaa-in maftuuxatin wa kasratin waa shardi laakiin bayna yaa-in maftuuxatin wa fatxatin hadday dhacdo ama bayna yaa-in maftuuxatin wa damatin haddii ay dhacdo ma la jaraayo sidaasuu leeyahay faqulta waxaa leedahay yuusanu waa la miisaamaa qowdiisoo saakino ma aha waxay dhacday bayna yaa-in madmuumatin wa fatxatin bay dhacday saas daraaddeed way sugnaatay wa yuucadu wuxuu yidhaahda waa loo ballan qaadaa waa wasana mudaariciisi oo muqayaru siiqa ah yuusanu wa yuucadu wayadbidhu qowlu llahi tacaala qowlka ilaahay baa soo xadidaaya oo muxuu xadidaa qowlkan allah oo soo socdaa midka waawdiisa la jara iyo midka waawdiisa la badbaadinaa allah wuxuu yidhi lam yalid allahuma uusan dhalin walam yuulad isna lama dhalin yalid asalkeedii yowlid bay ahayd ilaan walada baa laga keenay walada yowlidu dariicsaas ku imaanaya waawdii ayadoo saakinaha waxay dhacday bayna yaa-in maftuuxatin wa kasratin waa la jaray markaasaa yalid la yidhi midda ka dambaysa yuulad waawdii way joogtaa oo maxay u joogtaa yaa-in maftuuxatin wa kasratin laazima dhexdooda ma aysan dhicin ee waxaa ka horeeya madmuumo ah iyo fatxa ay u dhexaydaa saas daraaddeed way badbaaday wa min daalika kaas aydan waxaa ka mida yowjalu baa ka mid ah ya-dii waxaa ula jeedaa waawdii ayadoo saakinaya waxay dhacday bayna yaa-in maftuuxatin wa fatxatin yaa maftuuxaada maanta way ka horeydaa laakiin wakasratin soo shadiga ma ahayn kasradii baan lahaynay yowjalu waa wajila wuu baqay ama wuu cabsaday mudaariceeda wuxuu ku yimaadaa yowjalu oo faa waa waaw maxaa yafcilu loogu keeni waayay sabab yafcalu ah oo sababta muxuu yafcalu ku yahay sababtu yafcalu uu qiyaasaya maxay tahay wajil waay facila ah waaye saas waaye maadigeeda wuxuu ahaa facila marka leeyahay muctalu lfaa'i bilwaaw hadduu noqdo mudaariciisa iyo ficilu ku imaana waa markii maadigiisu uu facalo yahay laakiin maadiga hadduu facilo noqdo haddii facilo mudaariciisa awalba qiyaaskiisu wuxuu ahaa maxay yafcalu inuu ku yimaado marka sidii buu ku socdaa wajila yowjalu yowjalu wuu cabsanayaa wayuujalu waa la cabsanaa waxay dhacday waawda iyadoo saakinaa bayna yaa'in madmuumatin wa fatxatin saxataa labadaas waa way ansixeen liwuquuci اlfatxati fatxadii baa waxay dhacday bacdahumaa ayaga dabadood fatxaa ka dambaydu le kasra kama dambaydo wakadalika sidaasoo kale xadafu lwaa waawdii bay waxay jareen min almasdari masdarkii afcaasha hadda aan soo sheegnay oo yacidu iyo yaridu iyo yazinu masaadirtooda haddii ay ku yimaadaan ficlatun hadday ku yimaadaan ficilkaa lagu xambaaraa ficilkaa lagu xambaaraa waxaa loola jeedaa sida ficilka mudaarica ah faa-ulkelimaha looga xadfay baa masdarkana faa-ulkelimaha looga xadfaa wacadda soo ma ahayn masdarka hadduu ku yimaado wic dun hadduu ku yimaado calaa wasni ficlun sidaas hadduu ku yimaado waa la iclaalinaa kadibna faalkelimihii waa la jaraa laakiin hadduu faclun ku yimaado la jari maayo wacda wuu ballan qaaday wacdan faalkelimihii waa kuu joogtaa wawasafa wuu sifeeyey wasfan waa kuu joogtaa wawasana wuu miisaamay wasnan laakiin hadduu ku yimaado wicdun iyo wisfun iyo wisnun hadduu ku yimaado faul kelimaha waa la jaraa xamlan cala almudaarici see loogu xambaaraa wicdun soo ma aha waawdan oo faa-ul aha waa maksuura waxaa samaynaya kasradaa ka naqlinaya waxaana u naqlinaya caynulkelimaha oo caynta ah caynulkelimaha soo saakino ma aha kasradii faa-ulkelimaha ka soo qaaday caynta saar markaa maxay kuu noqonee waawdiina saakin ay noqonaya markii xarakada laga qaado haddii saakino ay noqotana haddii hadalka laguma bilaabo karo waa in la xadfo laakiin ayadoo mutaxarikaa la xadfi maayo marka hore xarakada laga naqlinaa oo cayntaa loo soo naqlinaa waawda markay saakina noqoto waa la tuuraa marka waxaa kuusoo haraaya cidun baa kuusoo soo haraya ma shidna laakiin daalka ciddun ha dhihin cidun calaa wasni cilun markay sidaas noqoto faa kelimihii la xadfay oo waawda ahayd ciwad baa loo samaynaahoo ta baa ciwad ka noqonaya marka waxaa leedahay ciddatun saasaa dhehe ciddatun calaa wasni cilatun faaulkelimihii marka waa la jaray waa ujeedaa waxaana ciwadka ah ta'daasee aakhirka taala waxaa la mid ah wisfun waa la mid ah iyadana wisfun waawdan maksuurada kasrada waa kasoo naqlinaya saadkaa saare kadibna waawda waa iska jaraya markay saakino noqoto ileen kelimad oo xarafka u horeeya uu saakin yahay hadalka laguma bilaabo karo markii waawdaas aa jarto sifun baa kuu soo haree aa jartay ciwadkeeda marka ta ka dhig sifatun bay ku noqonee calaa wasni cilatun saasay ku noqone wakadalika cadaf lwaaw awdii min almasder masderkii faqaaluu waxay dhaheen cidatun wazinatun saasay dhaheen walaslu asalka wuxuu ahaa wicdatun wa wisnatun waxaa ka fiicneed in la yidhahdo asalka wuxuu ahaa wicdun iyo wisnun asalku saasuu ahaa ta'daani waxay imaaneen markii faaul kelimaha la xadfo kabacdi bay imaaneen waxayna ciwad ka tahay can haadihi lwaaw waawdan bay ciwad ka tahay marka ciwad iyo mucawad canhu labadooda lama jamci karo marka in la asalku wuxuu ahaa wicdun iyo wisnun buu ahaa markii waawda la jaray kadib baa ta'daan ciwad looga dhigay fastudqilat ilkasratu kasradii baa la cuslaystay cala alwaawi waa waawda saarnayd saas daraaddeed haddii ay wacdun iyo wasnun iyo wasfun ay tahay xarakada saaran waa fatxo soo ma aha fatxadaas marka culays keeni weyda laakiin tan culays ah ka imaanaa faistudqilat ilkasratu cala alwaawi oo waawda saaran fa nuqilat kasradii ilaa maa bacdaha waxa ka dambeeya oo caynulkelimaha ah wa xudifat ilwaaw waawdii takfiifan liajli takfiifin baa loo jaray liannaha qad xudifat maxaa yeelay waa la jaray waawdaas liannaha waawdaas qad xudifat waa la jaray fii ficli hada almasdari aydan masderkan hadda waawda aan ka jarayno ficilkiisii waawdu maxduufay ku ahayd ficilkaasuu sheega waa mudaarici acnii waxaan ula jeedaa ficilkaas acidu azinu oo mudaaricaas ah waidaa kaana almaadi maadiga calaa afcala afcal hadduu ku socdo xadafta hamsatahu fi lmudaarici hamsadiisa mudaarica dhexdiisa waa ku xadfee afcala sida akrama iyo akhraja haddii aa mudaarica ka dhigto mudaaricaasna hamsatu lmutakalim uu ku bilaabana kelimadaas awalkeeda laba hamso baa ku kulmaaya waa inaad tidhaahdo uakrimu iyo uakriju waa inaad tidhaahdo asalkeedana akram iyo akhrajay ahayd laba hamso baa ku kulantay labada hamso suuragal ma aha in la takfiifiyo oo lagu takfiifiyo midda dambe in alif loo rogo sababtoo ah shardigu wuxuu ahaa midda dambe inay hee inay saakino tahay haddana way xarakaysan tahay laba hamso marka inay sideeda ay u daayaan bay cuslaysteen waxay yidhaahdeen waa in la fududeeyo kelimadan oo see marka lagu fududeeyo labada hamso mid kamida waa in la jaro labada hamso midda hore oo hamsatulmudaaric ayada lama jari karo ilaan ficilkii mudaaricnimadii markaas waa ka baxa maadi buu noqon haddii inuu mudaaric ahadaa la rabaa marka xarfu xarfulmudaaracahana isaga lagama maarmo hamzada dambe oo hamsatu afcala ah waa in ayada la jaro ayadii baa marka la jaray waxay ahayd marka asalkeedii uakriju soo ma ahayn hamzada labaad oo hamsatu afcala ah jar ukriju saasay kuu noqonee ukrimu asalkeedana uakrimu bay ahayd asalka marka wuxuu ahaa labadaas hamzo hamsatu lmudaarici hamsatu afcala markii ay kulmeen buu culaysku ka yimid laakiin haddii mudaarica uu ya ku bilaabanaa ama uu ku bilaabanaa nuun ama ta uu ku bilaabanaa culayska ka imaanaa labada hamso asaga ka maayo laakiin waxay yidhaahdeen si mudaarica uusan isu khilaafin oo mudaarica qaarkiisna hamsatu afcala aysan u joogin qaarkiisna hamsatu afcala maxduufo aysan u ahaanin waa in hamsatu afcala markii lagu bilowdo hamso iyo markii nuun lagu bilowdo iyo markii ta lagu bilowdo markii ya lagu bilowdo mar kasta waa in la jaro si baabkaani uu noqdo hal baab oo isku wada mid ah uu noqdo laakiin asalka wuxuu ahaa hamsatu afcala jaritaankeeda waa markii laba hamse ay kulmaan waaye amaa ya iyo ta haddii lagu bilowdo culays kama jiro laakiin waa xamlan cala alhamsati baa loo jaraa waidaa kaana almaadi calaa afcala xadafta amsatahu fi lmudaaric faqultu waxaa la akramtu waan karaameeyey ukrimu wa axsantu waan hagaajiyey uxsinu walaslu asalka wuxuu ahaa uakrimu uaxsinu in saas la yidhaahdo sida daxrajaba udaxriju loo dhahay soo maaha daxraja udaxriju soo dhihi maysid akramana uakrim waa inaad tidhaahdo facadafta hamzata ahaaniya hamzadii labaad hamsatu afcalaa waad jartay liijtimaaci lhamzatayni labada hamso kulankooda dartood maxaa yeele culays baa ka jira kuwa kalena hadda waa lagu xambaaray ya-dii iyo ta'dii iyo nuuntii waa lagu xambaaray hamsadaasaa lagu xambaaray warubamaa kharaja bacdu daalika kaas qayb ka mid ah صaxiixan asagoo صaxiixa inuu soo baxaa dhici karta hayra maxduufin oo aan la xadfin calaa aslihi asalkiisa inuu kusoo baxo saxiixankiibuu kuusii fasiraay waxaa dhici kartuu leeyahay labadii hamzo oo aan nidhi e, culays baa ka jira saas daraaddeed hamsada labaad waa in la jaro waxaa dhici karta kartuu leeyahay hamsatu afcala iyadoo aan la jarin in mudaarica lagu arko laakiin markaas mudaarica hamzatu afcala aysan ku ad aysan ku xadfanayn labadii hamse ma aha ama waa ama waa ta ama waa nuun ilaa markii hore ayaga waxaa hamsada looga jaraayo liajli tiqal ma ahayn soo ma aha ee waxay ahayd xamlan calaa maada calaa hamsati soo ma ahayn labadii hamso oo culaysku uu ka yimid oo keenay ijtimaacoodu uu keenay hamsatu afcala in la jaro ayagoo sidoodii ah luqadda carabiga in lagu suga lama haayo ilaan culayska asal baa ayaga uu ka yimid soo ma ahayn laakiin kuwan kale oo ya-da iyo nuunta iyo ta-da ah ayaga waxaa loo jaray xamlan cala lya baa loo jaray sooma hamzatu afcala ayaga marka in la sugo ay dhici kartaa qaala raajij wuxuu yihi fa inahu ahlun isagu wuxuu mudan yahay liannahu akramaa in la sharfo buu mudan yahay hamzatu afcala marka farahu ka qaaday yukramaa waxay aad inuu yidhaahdo fa inahu ahlun lian yukrama inuu yidhaahdo yukrama oo hamzatu afcala uu jaro laakiin farahu ka qaaday lidaruurati shicri awgeed buuna faraha uga qaaday meesha hamsatu afcala ninkani uu ku sugaa xarfu mudaaricihii buu noqday ma ujeedaa wa amaa maa xudifa wixii la jaray miya lilwaqfi liajli lwaqfi waqfi dartiis loo jaray miya ow liljasmi ama jasmi loo jaray miya ow liiltiqaa'i saakinayn faina dalika kaas laa yucaddu xadfan fiihi kaas wuxuu leeyahay xadaf lagu tirin maayo fiihi oo maagaas dhexdiisa ahaaday wa amaa maa ay ladii kiimiyaha xudifa lilwaqfi waqfi loo jaray yacni xaraf ka mida ah xuruuftiisa ah waqaf loo jaray ow liljasmi ama jasmo awgeed loo jaray waqafka wuxuu ka wadaa ficil amar jasmahana wuxuu la jeedaa ficil mudaaric oo majzuum ah aw liiltiqaa'i saakinayn ama laba xaraf oo saakin kulantay awgeed wixii xaraf looga jaro fa ina daalika xadafkaas faina dalika kaas oo xadafka ah, laa yucaddu lagu tiri maayo xadfan jaritaan fiihi oo maagaas dhexdiisa ahaaday waa jaran yahay jaritaanna lagu xisaabi maayo muxuu ka wadaa ila wuxuuna soo yidhi soomaha wa maa xudifa lilwaqfi in la jaray wuu noo sheegay haddana wuxuu yihi laa yucaddu xadfan fiihi xadaf lagu xisaabi maayo muxuu la jeedaa wuu jaran yahay laakiin jaritaankaasi wuxuu ka dhigan yahay ayadoo aan la jarin yaعni xarafkii la jaray inuu joogo buu ka dhigan yahay marka waa jaritaan iyo jaritaan la-aan yaعni wuu jaran yahay laakiin inuu joogo haddana ka dhigan tahay laa yucaddu xadفan fi saas wadaa لأnnahu ma zaala saakin oo maxaan xadaf loogu xisaabinaynin لأnnahu mata zaala saakinu saakinka markuu zuul iltiqaau saakinayn darteed baa loo jaray haddii iltiqaau saakinaynka meesha uu ka baxo wafaaraqa aljasmu jasmihiina meesha uu ka baxo waalwaqfu waqfigiina meesha uu ka baxo caada alxarfu xarafkii waa soo laabanaa buu ku leeyahay marka isagoo aan markii horeba meel jirin bay ka dhigan tahay waljasmu jasmihi naxwu lam yarmi oo kale waaye lam yarmi lamtaan intaysan gelin ka hor yarmi soo ma ahayn way joogtay oo laamul laamulkelimaha ah lamtii markii ay timid yaadii dii oo laamulkelime ahayd waa la jaray lam yarmi calaa wasni lam yafci soo ma aha laamulkelimi way jarantahe wuxuu leeyahay hadda lamtan awgeed baa loo jaray oo jaasimada ah laakiin lamta haddaan meesha ka qaadno oo aan ka dhigno mansuubo aan ka dhigno kelimadan ama marfuuco aan ka dhigno ya-dii ma noo soo laabanay mase loo noo soo laabanaydo maydo noo soo laabahe rafcaha waxaan leenahay yarmi nasbahana waxaan leenahay lan yarmiya soo maaha yadii waa noo soo laabatay markaas walam yaqdu maduulin walam yaksha ma cabsanin walwaqfu waqfii naxwi qawlika adoo yidhaahda irmi adoo yidhahdoo kale ka dhigan tahay irmi niyaho tuur oo haddii aan ficilkan amar amarnimadiisa aan ka dhaafo oo mudaaric aan ka warran yada miisoo iisoo laabahaydoo a iisoo laabahe wlwaqfu waqfigii naxwi qowlika waa adoo yidhaahda irmi niyow tuur waqzu niyow duul wamdi niyow soco irmi wuxuu ugu miihaaliyey midkii laamulkelimihiisa uu ya ahaa waqzuna wuxuu ku miihaaliyey midkii laamulkelimihiisa uu waaw ahaa wamdina waa midkii laamulkelimihiisa uu ya ahaa oo waxay la mid tahay irmi bay la mid tahay midkii laamulkelimihiisa uu alif ahana wasca fii xaajatihi uu ku miihaaliyey wasca niyahow dadaal fii xaajati ninkaas danihiisa ku dadaala waqfigii marka waa kaas haddii waqfiga laga dhaafo laamulkelmihi waa soo laabanaya bal iska dhaafee waqfiga dhexdiisa mararka qaarkood laamulkelimi waa ku soo laabanee oo gormay soo laabanee haddii ficilkan amar loo tiiriyo alifu tafni haddii loo tiiriyo labadiinu tuura haddaan idhaahdo laamulkelimi soo iisoo laaban maydo maxaan leeyahay irmiyaa soo dhihi maayo laamulkelimo waa iisoo laabehe waqfigii dhexdiisa marka qaar igu soo laabehe wamaa xudifa wixii la jara liltiqaa'i saakinayn iltiqaa saakinayn darteed naxwi qum wa bic wakaf oo kale waaye qum istaag bic iibi kaf cabso wa aslu quum buu ahaa biic buu ahaa khaaf buu ahaa ficilka amar sida la ogyahay wuxuu ka yimaadaa mudaarica oo mudaarica asal ah ficil amar waa mudaaric oo jaazim la geliyey markii jaazimka la geliyey kadib baa xar waxaa la jaraa xarafka ugu horeeya oo xarfu mudaaracaha baa la jaraa ficil amar baa kuu soo baxaa markaas xarfu mudaaricaha la jaro xarafka ugu horeeya ficilkan hadduu yahay mutaxarik ficilka afarsidiisa ku haysataa hadduu yahay laakiin saakin hadduu yahay hamsatu wasli baa u baahanee sidaas ma aha tusaale ahaan yakhaafu oo kale lam geli lam yakhaaf soo dhihi maydid bacda aliclaali itaqaa saakinaynka sida loo jira oo u imaan doonaahe lam yakhaaf baa dhehaysaa ficilkan mudaaric oo yakhaf ah haddii ya aan ka reebo khadaan soo mutaxarik ma aha khalaas markaas hamsu uma baani marka lamtii ya isla jar kaf ficilka amar ku haysataa haddii laakiin uu lam yaclam uu yahay lamta iyo ya-da isla jaro maxaa iisoo haraaya cayn saakina ah hadalkii laguma bilaabo karo marka hamsi u baahanee hamse marka waa inaan la imaado aan idhaahdo iclam waa inaan idhaahdo miho ogow iclam haddaba ficilkan qum ah waa ficil amar maadigiisii qaama buu ahaa qaamana asalkeedii qawama saasay ahayd bicna asalkiisii baaca buu ahaa asalkiisii horena bayaaca buu ahaa qafna maadigiisii wuxuu ahaa khawifa wuxuu ahaa khaafa khaafana asalkeedii khawifa bay ahayd waa la iclaaliyay mid kastoo ka mida ah marka wuxuu noqday qaama iyo baaca iyo khaafa mudaaricana wuxuu ku imaanaa yaquumu iyo yabiicu iyo yakaafu saasuu ku imaanaa yabiicu iyo yaquumu iyo yakaafu yaquumu marka iyadoo sideeda ah, lambal geli lam marka aa gelido ficilkan mudaaricsa aakhir miyaa mise waa muctal فicل akir ficl akir hadduu yahay maxaa lagu jasminaa sukuun kelimada akhirkeeda marka waa inaad sukuunido oo tidhaahdo lam yaquum waa inaad tidhaahdo iltiqaa saakinayn baa dhacaaya iltiqaa saakinaynkan wuxuu ka dhacaa laamulkelimihii oo saakino ah iyo caynulkelimihii oo ka horreeday waa waawdee oo iyaduna saakino ah ayadoo marka sidaas ah lam yaquum ayadoo sidaas ah markaad rabto inaad amar ka dhigto lamta iyo ya-da isla jarbal lam soo ma ahayn yaquum soo ma ahayn lamtii ee ya-di xarfulmudaaraca bal isla jar maxaa kusoo haraaya quum mutaqasakinaynta sidii buu utaagan yahay sida mudaarica loo iclaaliya baa ficilkan amarna loo iclaalinaa oo se leeyahay lam yaquum markay mudaarica ay tahay oo jaasimku uu ku jiro iltiqaa markuu dhaco waxaa leeyahay qaacidada iltiqaa waxay ahayd haddii labadooda labadan saakinka ah midka hore uu xarfumadin noqdo waa in asaga la jaro wawdan marka waa xarfumadin sababtoo a ah saakinana way tahay damana way ka horeyda waa in ayada la jaro lam yaqum caynulkelimihii marka waa jartay yaquum wasankeedu waa maxay yafuc ficilka amarna waa sidoo kale oo quum marka uu yahay iltiqaa saakinayn hadduu dhaco kan hore labadan yaful waaye anna maxaa idhi saas waa yaful waaye waa sax calaa wasni yaful waa sidaas tanna quum bay ahayd iltiqaa baa dhacay waawda jar ilaa idaa xarfu madin eh qum calaa wasni ful saasay kuu noqoneen tanna waxay ahayd lam yabiic bay ku noqoneen lam yabic ficilka marna biic buu ahaa bic baa ku keen ala wasni fil khafna asalkeedii lam yakhaaf bay ahayd kadibna sidaas ku dhaafimayde lam yakaf baa leedahay alifta maxaa u jarta iltiqaasaatlayn darteed ile qaacidada waxay ahayd haddii kan xarfumadin uu noqdo in xarfumadka la jaro aliftan waa xarfumadin liannaha saakin qablaha fatxa lam yakaf calaa wasni lam yafal ficilkaa marna khaaf bay ahayd alifta waa iska jaree kaf calaa wasni fal bay noqday waslu asalkiisa quum wabiic wakaaf waxudifat ilwaawawdi waa la jaro walyaa alif lisukuunihaa oo ay reeban tahay wasukuuni maa bacda wax ka dambeyn waa reeban yihiin wa min daalika waxaa ka mid ah haadaa qaadin kani waa qaadi wa haadaa mustaqdin ay aalibun lilqadaa'i waa nin raadina in qaliil laga dhigo haadaa qaadin waa isim manquus ah oo xaalatu rafco jooga liannahu waa khabar asalkiisi marka wuxuu ahaa haadaa qaadiyun buu markiisii hore u ahaa ya-daas oo laamulkelimaha way godneed waxaana ka sii dambeeya tanwiintii oo nuun saakino ah damada marka waa in ya-da laga qaado liajli fiqali culayska ka imaanaa darteed baa damada marka ya-da looga qaadaa haddii marka damadii ya-da aa ka qaado ya-dii waa inay reebanto iltiqaa saakinayn baa marka wuxuu ka dhacaa tanwiintii oo nuun saakino ah iyo ya-dii oo laamulkelimo ah iyadoo xarakadii a ka tuurtay liajli fiqal waxaa leedaha markaas haadaa qaadin waa inaad sidaa tidhaahdo ta saakina sooma dhicin labadooda kan horena waa xarfu madin ilaa ya waa saakina wa qablaha kasra waa in ayada la jaro markii ayada la jaro waxaa isku qabanaya daadkii oo caynul ahaa oo markiisii horena maksuur ahaa iyo tanwiintii baa dhab isku siinaya haadaa qaadin baa leedahay marka daadkii iyo tanwiintii baa isku qabanee calaa wasni faacin ku noqona iclaalu qaadin baa la dhahaa wahada kan mustaqdin asalkiisina mustaqdiyun bu sida kaasaa loo cilaalinaa wanadartu waxaan fiiriyay ilaa saacin waa isimkii manquuska xaalatu jar jooga xaalatu rafcaha iyo xaalatu jarta baana laamulkelimahaas la jara iltiqaau saakiniin darteed baa loo jara laakiin xaalatu nasbaha duu tago laamu kelimaha la jari maayo sababtoo fatxaa fuule marka waa le ra'aytu saaciyan wa ra'aytu walaqiitu qaadiyan sidaasaa leedahay iyadu marka way joogayo walaslu asalku wuxuu aha qaadiin wa mustaqdiin wa saaciyun wa saaciyin dheh fauskinat ilyaa-u waa la reebay istidqaalan lidamati iyadoo la culaysanaa damada aw ilkasrati kasradii calayhaa korkeeda saaran fi ljari jarka lidamati fi rafci waa in la yidhaahdo aw اlkasrati عalayha fi اljari wa kaana tanwiinu tanwiinkii bacdaha ayada dabadeed xaal uu ahaaday wuxuu ahaaday saakinan mid reeban faxudifat ilyaa yadii baa la jaray liltiqaa'i saakinayn darteed baa loo jaray wakadalika nadaa'iruhu kuwa la midkaana waa sidaasuu yidhaahday wa min haadaa waxaa ka mid ah qowl maquulu hadal lagu hadlay wa haada kan farasu waa faras maquudun oo la hogaamiyey maquulun waa ism mafcuul oo qaalo laga keenay waa inuu marka calaa wasni mafcuul ku yimaado sida mashruub iyo ma'kuul iyo madruub oo kale wuxuu ku imaanaa markiisa hore maqwuulun saasuu ku imaanaa maqwuulun calaa wasni mafcuul markuu sidaa ku yimaado waa in la iclaaliyo taxaraka xarfu اlcilati waqablahu saakinu صaxiix nuqilat اlxarakatu ilaa saakinin صaxiix xarfu cilahan oo waawga ah kelimadan akhirkeeda de laba waaw baa ku jirta la soco labada waaw midda hore waa caynulkelimihii midda ka dambeedana waa waaw zaa'ida ah waaw mafcuulin baa loo yaqaanaa oo midda madruub ku jirto kale soo zaa'id ma aha labadaas waaw baa marka meesha yaalla waawda dambe oo zaa'idada ah waa saakina midda horena waa madmuumo waaye middii hore oo madmuumada ahayd baa damadii laga qaaday markaasaa waxaa damadii loo naqliyay faa-uul kelimihii oo tusaaleahaan maquulun qaafkii baa loo naqliyey markii damada qaafka u naqlin iltiqaa saakinayn baa dhaca oo xaggee ka dhaca labadii waaw middii dambena oo zaaidadeed awal bay saakin ahayd midii caynul kelime ahaydna damadii marka ka naqliday bay saakina noqotay labadooda kee la jaraa siibawehi sheekhiisii khaliil ah waxay yidhaahdeen midda zaa'idada ah ayaa waxay mudan tahay in la jaro midda asliyadana ayadaa xaq xaqule inay baaqi ahaato sababtoo ah labadan xaraf midna waa zaa'id midna waa asal marka asalka waa inuu joogo zaa'idkana waa inuu iska tago haddii marka sidaas la yidhaahdo maquulun baa leedahay wasankana waa mafuclun wawda la reebay ma taqaana ma middii dambe mase midii horaa la reebay midii horaa la reebay midii dambeo zaaidada ahaydna way jaran tahay calىa wasni mafulun oo asalkeeda mafculun ahayd akfash wuu khilaafay wuxuu yidhaahday maya labadan waaw oo reeban wuxuu yidhaahday midda hore waa xarfu maddin midda dambe laakiin xarfu maddin ma aha qaacidadii marka iltiqaau saakinayinkana wuxuu ahaa ida kaana اlأwalu minhumaa maddan xudif haddii kan hore xasamadu ya waa in isaga la jaro waawada hore oo waa in la jaro maquulun baa leedaha waana calaa wasnihe mafuulun saasku darteed bay marka maqan tahay waadaakan farasun waa faras maquudun la hogaamiya isna waa sidoo kale walaasul asalku wuxuu aha maquulun wamaquudun buu ahaa fauskinat ilwaaw baa la reebay lihiqali damati damada culayskeeda darteed waxudifat ixda alwaaweyni fa uskinat ilwaawu waawdii baa la reebay buu yidhi liiqa fa uskinat ilwaawu waawdii waa la reebay liiqa lidamati damada culeyskeeda awgeed oo damadu xaggee saarneed xaggey saarneed waawdii saarneed wuxuu leeyahay damada culayska ay waawda ku hayda awgeed baaddamadii inta laga qaada waawdii saakina laga dhigay macnaa saas ka wadaa waawda maqwuulun ku jirta oo hore soo madmuumo ma aha culays baa ka yimid uu leeyahay waawdaas madmuumada ah damadii baa inta laga qaaday markaas reebantay uu leeyahay qaacidadii baa sida ahayd oo qaacidadu waxay ahayd in haddii kan dam haddii labadooda kan dambe uu xarfu cillo uu noqdo kan horena uu yahay xaraf saxiix oo saakin ah in xarakada saxiixa loo naqliyo waxudifat ixda alwaaweyn waawdii labadii waaw mid ka mid aha la jaray listiqaa saakinayn baa loo jaray cala alkhilaafi fi lmadhabeyni sida khilaafku u ahaa labada madhab madhabkii khaliil iyo sibaweyh oo dhinac ah iyo madhabkii ahfash wahaani min alxadfayni labada xadaf midka labaad wa huwa maa laa yuqaasu calayhi waa midkan looga qiyaasanay faqad xudifat ilamsatu hamsadii waa la jaray walalifu walwaaw walyaa walhaa-u walnuunu waltaa walxaa walkhaa walfaau waltaau kuwaas oo dhan waa la jaray laakiin xadafkooda waa masmuucun can ilcarab adiga hadda marka ma jari kartid laakiin wixii carabta looga maqlo sidoodaa loo adeegsan karaa wallahu aclam